aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadaanriqaadku ajir baadana rasuulka ina sheegay rijaal yahawna keena qaxo talaaye riqaadku ajir baadana rasuulka ina sheegay rijaal yahawna keena qaxo talaaye riyaaqdo naftaydiiye habootay xuural cayn ku kuyabooho rocdaan iigu beertay iyaadoo naftaye rabootay xuural cayn rabbiyow kuyabooho waxdaan iigu beertay waxdaan iigu beertay baadku aajir baadana rasuulka ina sheegay rijaal hawna keena Kau jannay talaaye ibaadku ajir baadana rasuulka ino sheegay rijaal yaa hawna keena Kau jannay talaaye run loogii udgoona rasuulkii asxaabta rafiiqowdii raabna rabiyownaagu toosi run loogii udgoona rasuulkii asxaabta rafiiqowdii raabna Abiyyawnaa guutuusi abiyyawnaa guutuusi baadkuu ajir baadana rasuulka ina sheegay rijaaliyaa hawna keena raxoo jannay talaaye ibaadkuu ajir baadana rasuulka ina sheegay rijaaliyaa keena raxo jannay dalaaye raxmadii ilaahay rafaad loo maraaye tagow kacdaano rasuulkan difaacdan raxmadii ilaahay rafaad loo maraaye tagow kacdaano rasuulkan difaacdan rasuulkan difaacdan baku ajir baadana rasuulka ina sheegay rijaal yahawna keena taxoo jannaytalaaye ibaadku aajir baadana rasuulka ina sheegay rijaal yahawna keena taxoo jannaytalaaye